بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سورة يوسف وسورة اللبية طبنات ترتيب القرآن الكريم آيات هذون بقل يخوية طبن سورة قبيئها ومكي سيدا أردن تاهي ومكي قصة هذون هل مري سودكتي مركها وحلالي هاي qolada yahuudda nabiga intay maka ugu tageen bay idhaahdeen bal noo sheeg nin inta wiilkiisi masar loola kacay indhabeelay suuradanoo duwan baa ku soo degtay waxayna soo degtay sanadkii caamul xusni laydhaah oo abu aalib iyo khadiijaba oo nabiga ugu darayd bay soo degtay anigana way igu dabaqabteen oo beri aan aqriyeynay ku yaroon dhalay xidhnaa yaydan adiga ku sheegaysaabay u yar daba daray marka suuraddan saasay ku soo degtay بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تفسير أمها إنه ألف لام را حروفتها مقطعة تلك تا قيمها بدن آيات الكتاب كتاب كآياته سوى المبين عدا حلاشيس إي حرامتيس إي وعدكيس وعيدكيس عدايا الله وحري إنا أنزلناه وسود جن قرآنك قرآنا قرآن حالية عربيا وعربية lacalakum tacqiluuna si aada u fahamtaan naxnu anagu naqusu waan qisoonaynaa calayka dushaada maxamedow axsana alqasaasi qiso midda ugu wanaagsan bisababi maa shay sababtii awxiinaa ilayka aan u waxyoonay hada alqur'aana qur-aanka wain kunta waxaad ahayd inuu xaal yashaane kunta waxaad ahayd min qablihi qur-aankan ka horle min alkaafiliina kuwa aan ka warhaynin baad ahayd midda kale waxaa la leeyahay noo qiso markii muddadee la joogabe qisada sheekada gaarkii dadku way yar xiiseeyaan markaasaa le naxnu naqusu calayka axsana alqasas markaasay mar dambena waxay dhihin noo bal xadiisnaa bay yidhaahdeen allaahu nazala axsana alxadiisi baa layihi suuradan axsana alqasas loo yidhi qur oo dhan qisooyinkiisu way wada fiican yihin waa wada xasan laakiin cajaa-ib ku jira oo baa lagu sheegay jinkii insigii boqorkii addoonkii waxyaabo badan baa lagu sheegay nabiyullaahi yuusuf walaalihii saamaxay wax badan baa lagu sheegay axsan alqasas waay ah. marka qur carabiga ah luqa midda ugu fadli badan luqatu carab adduunka markii luqooyinka la luqadii ugu fadli badnayd baa lagu soo dejiyey oo luqatulcaraba malaa'igta kii ugu fadli badnaa baa soo dejiyey oo jibriilah makaa lagu soo dego kii ugu fadli badnaa waa bilowgii hore oo maka ah axad kii ugu fadli badnaa baa lagusoo nabiyulaahi maxamed wey bilkii ugu fadli badnayd baa la soo dejiyey oo ramadaan marka qur'aanan carabiya luqada carabtu waa luqada u fasiixsan wey midda kale de umulquraa maka waa adduunka bartamihiisa wax eh, la waayi maayo wax wax tarjumo oo wax faafiya laakiin hadday bilmatal jina oo kale ku ooli lahayd afka ألف لام را الله أعلم بمراده تلك تا تلك ذو إشار بعيدة وحلو جدا كتاب قيمه سالة شيئا تلك تاس آيات الكتاب كتاب كآياته سوى المبين إعداء إحق سعداء إحلاش حرام تعدين إنا أنه أنزلناه قرآن كوان دجني قرآن القرآن حالو يهي عربيا وعربيا لعلكم تعقلون السئة فهمتها ila nabiylahi maxamed maadaama uu carab ahaa bay-adu ku dhex korena carab ahayd waa inuu isagu luqadiisii loogu keeno kadibna luqooyinka kale loo tarjumo naxnu anagu naqusu waxaan qisoonaynaa caleyka dushaada axsana alqasasi qiso midda ugu caja badan ugu fiican bisababi maa shay sababtii awxaynaa ilayka aanu waxyoonay hada lqur'aana qisada wanaagsan waxaa wada qur-aankaa xambaarsan wain kunta wainuu xaal yeeshaane kunta waxaad ahayd min qablihi qabla alqur'aan la min alkaafiliina ku halmaansanoo qur-aanka aan war ka haynin id bay qisadii waatan id waqti balxus qaala yuusufu yuusuf uu ku yidhi liabiihi aabbihi yaa abati aabbow inii anigu ra-aytu waxaan arkay manaam ahaan axadda cashara kowkaba koob iyo toban xidigood iyo qoraxda walqamara dayaxa ra-aytuhum iyagoo ii sujuuday wiilashii walaalihii ahaabaa kow iyo toban ahaa isaga iyo bunyaamayn maca bunyaamayn kow iyo toban bay ahaayeen bunyaamaynka isaga isku bahda ahaayeen markaa sidaasa arkay marka ruyaduna waa kii nabigeenu inoo sheegay calayhi salaatu nabinimadii oo lix iyo afartan meelood loo kala dhigay meel kamida wey maxaa yeelay nabigu saddex iyo labaatankii sano daaciga ahaa lix bilood ruy ruyay ahayd marka ruyada saalixada sida nabigu sheegay waa riyo fiican waa mubashiraan qofka muminka markii loo arko ama isagu arkoodo sidaa darteed markii tan la raaco ruux aan daacad ku ahayn ha u sheegi si xun buu kaaga fasira hadduu doone id waqti balxus baa la yidhi qaala yuusufu yuusuf uu ku yidhi liabiihi aabihi yaa abati aabbow inii anigu ra'aytu waxaan arkay axadda cashara kowkaban koob iyo toban xidigood iyo washamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa ra'aytuhum waan arkay saajidiina li iyagoo ii sujuuday qaala wuxuu yidhi isxaaq yacquub isxaaq waa awowgee yaa bunaya aabe laa taksus ha uga sheekayne ru'yaaka ru'yadaada calaa ikhwatika walaalaha uga qisoone fayakiiduu ay ku dhagraan laka adiga kaydan dhagan ay ku dhagraanoo ku dabaraan khayaana kuu dabaar lilinsaani dadka caduwin cadowgu u yahay mubinun oo cad dadka fiican shaydaanku wixii dhibahe soo gaadhay wuu dhiirigelin marka walaalaha haddaad riyada u sheegto shaydaan baa kugu diri sidaa halkanba loogu diray wayna maqleen si ay u maqleenba qaal wuxu uhi yaa bunaaya yaroowe laa taksus ha u qisoone ru'yaaka ru'yadaada calaa ikhwatika walaalaha fayakiiduu ay ku dhagraan khiyaano kuu sameeyaan laka adiga ina shayaana shaydaanku lilisaani dadka wuxuu u yahay caduwun cadow mubiinun oo cad hadalkaaga iyo sirtaada waa la qabsadaa hadii kale shaydaankaa kaa buunbuunin wakadaalika sidaas ru'yadaa laguu tusay yuyajtabiika kuu doortay rabbuka rabbiga oo yucallimuka uu ku baray min ta'wiililxaadiidi wararka fasirkooda waa manaamka wayutimu uu taam yeeli nicmatahu nicmadiisa caleyka dushaada oo nabi iyo rasuul kaa dhigi doonaa iyo calaa aali yacquuba yacquub iyo dadkiisa kamaa atamaha siduu ugu taam yeelay nicmada calaa abaweyka labadaadii aabbo min qabla hor ibraahim iyo isxaaqaha awogii koobaad iyo awogii labaad ina rabbaka rabbigaa caliimu ka wax walba og wayo xakiimun oo falsa waxaa lagu yidhi nabiyullaahi yuusuf sidaa ruyada xaqa a ah lagu tusay yaa ilaahay kuu doortay oo rasuul baad noqon doontaa axaadiista wararka yani baray nicmadana waa lagu taam yeeli rasuul kaamil ahoo nabi aada noqon sida ree ali yacquub loogu kaamil yeelay iyo labadaadii aabbae hore awowgii koobaad iyo awowgii labaad wakadaalika sidaa ruyada lagu tusay eed xaqa ugu taagan tahay yadtabiika kuu doortay rabbuka rabbiga wa yucallimuka wuu ku baray ama wuu ku bariba min tawiili axaadiisi wararka fasirkooda wayutimu wuu taam yeeli nicmatahu nicmadiisa oo rasuulnimo iyo nabinimo iyo barwaaqo calayka dushaada wa calaa aali yacquubana wuu u taam yeeli qabiilka aad ka dhalatay kama atamaha sida ugu taam yeelay calaa abaweyka aabbaha iyo aabbihii kale labadaadii aabba min qabl hor ibraahimay wa isxaaq ahaa ina rabbaka rabbigaa caliimunka og weeye wax walba xakiimun oo maamul wanaagsan oo falsan qisadii waatan marka waa bay soo degtayo sanadkii abu aalib oo nabiga difaacihiisa ahaa iyo khadiijo bintu khuwaylad oo la taliyihiisa ahaa sanadkay dhinteen caamulxusni baa la yidhaha laqad kaana waxaa ahaaday fii yuusufa yuusuf iyo warkiisa iyo waikhwatii walaalihii aayaatun adilo waaweyn lisaa'iliina qofkii cilmi doonaho wax su-aalaya qofkii su-aalaya yuusuf iyo walaalihii hadna looga warrama yidhaah qisooyin cajo badan yaa ku sugan laqad kaana waxaa ahaaday fii yuusufa yuusuf iyo ikhwatii aayaatun aayadi iyo mucjizaad lisaa'iliina qofkii wax su-aalayo cilmi doona id wakti bay ahayd qaaluu ay yidhaahdeen aabbahood bay ku yidhaahdeen la yuusufu yuusuf iyo aquuhu walaalkiibaa axabu looga jecel yahay ilaa abinaa aabbaheen midnaa inaga wanaxnu inaguna cusbatun jamaaco kooxaan nahay ina abaanaa aabbaheen lafii dalaalin baadib kusoo mubeyni noocaad macnaha waxay la yaaban yihiin laba wiil iyo niman tobana ah oo labadii wiil keliya u ka jeclaaday uu khaldan yahay baydan aabbahood khalad diiniya ah uma jeedaan ee markuu toban nin intuu ka jeedsaday laba wiil ka jeclaaday khaladku waa ah halkaa khalad diinia ah maaha haddii khalad diinia sheegayaan gaalay noqon lahay id wakti bay ahayd qaalu ay yidhaahdeen la yuusufu yuusuf yo akuu walaalkii yo axabu looga jecel yahay ilaa abina aabaheen minaa inaga wanaxnu inaguna cusbatun bayna soo khalad maaha jamaaco ina abaanaa aabbo lafii dalaalin baadibu kusuga mubinoo nacaad yani uu khaldan yahay bay ka wada uqtuluu dila yuusufa yuusuf dila aw idraxuuhu ama ku tuura ardan dhul fog yakhlu lakum ha idiin banaanaado wejhu abiikum aabihin wejigiisuy wa takuunuu dabadeedna aada ahaataan min bacdihi min bacdi qatlihi dilidiisa dabadi qowman qowm saalixiin oo wanaagsan oo iska tooba keena toobakeen baa hoosta ugu jira waxay yidhahiin waxay ku yuusuf aan dillo ama aan ku tuuro dhul fog oo la gaadi karin si aabba wejigiisu in marka dambena iska tooba keeni wax dhiba male bay leeyihiin cajiib waxay dhaheen uqtuluu dila yuusufa yuusuf dila aw idraxuuhu ama ku tuura ardan ardo yakhlul lakum haydiin banaanaado wejhu abiikum aabbihin wajigiisu takuunuu aad ahaataan min bacdihi dabadi qowman qom saalixiina wanaagsanoo tooba keenay qaala wuxuu ihi qaa'ilun mid yidhi oo minhum ka mid a ah, laa taqtuluu yuusufa yuusuf hadilina waalquuhu ku tuura fii khayaabati aljubbi ceelka salkiisa ku tuura yaltaqidhu waxaa qaadi bacdu sayaarati socotada qaarkeed in kuntum faaciliin haddaad wuxuu samaynaysaan wardee dilha gaadhina waxaa weye intaynu ceel salki ku tuurno dadka socotada ah soo bixino markaa de bal ha noolaada waa la heliyo waa la waa ninkii ugu weynaayo rawbiil la dhihi jiray wey kasaa dhahaya wuxuu yidhi ninkaasi qaala qaailu nin yidhi baa yidhi waa rawbiile oo minhum yaa ka mid a laa taqtuluu yuusufa yuusuf ha dilina waalquuhu ku tuura fii kayaabati ljubbi ceelka salkiisa ku tuura yataqidhu waxaa qaadi bacdu sayaarati socotada qaarkeed in kuntu faaciliina wuxuun haddaad samaynaysaa bas sidii bay ku heshiiyeen asaan iyaa layidhahno ceelka ku ridno aabbay u yimaadeen qaaluu wuxuuhi yaa abaana aabo maalaka maxaa kuu sugnaaday oo kuugu wacan oo laa ta'manunaa aadan noogu aaminaynin calaa yuusufa laa tamanunaa wey tamanunaa bay noqon labadanuba isku idqaan maxaadan noogu aaminaynin calaa yuusufa wayna anaguna lahu yuusuf la naasixuuna daacad baan u nahay maxaad noogu aamina adahay arsilhu dir macanaa anaga macayaga dir qadan beri yartac ha soo daaqo wayalcab yani yartac daaqid ha ahaatee ha soo madadaasha wey meelaha kusoo ciyaaro wayalcab ha soo ciyaaro waina anaguna lahu yuusuf laxaafiduna waa ilaalinay waxay dhaheen aaba waxaa laga yaabaa goorar badan oo ka horeysay inay weydiiyeen wiilku hana raaco ay yidhaahdeen aaba wiilka maxaad noogu aamini laadahay bay yidhahdeen naasix baanu ah waa walaalkayo na raac berri meelaha nagula yaa abaana aabbow maa laka maxaa kuu sugnaaday oo laa ta'mannaa aada noogu aamini la'dahay calaa yuusufa yuusuf wainaa anaguna lahu yuusuf lanaasixuuna waa u naseexin daacad baanu nahay arsilhu dir macanaa macayaga qadan aroortii dir yartac ha soo daaqo ha soo madadaasho oyalacba ha soo ciyaaro wainaa anaguna lahu isaga laxaafidun waa ilaalinayna qaala wuxuu yihi nabiyullaahi yacquub inii aniga layaxzununii marka horeba waxay an tadhabuu bihi inaad la timaadaan la tagtaan wa akhaafu waxaan ka baqi an yakulahu diibu dhurwaagu inuu cuno antum idinkuna canhu xaggiisa kaafiluun aada halmaansan tihiin hadalkaas inuu dhurwaa cunaan ka yaabanahay waa hadalkay dhowaan ku doodi doonaan wey oo carab ugu waafgeliya isaguna meeshaa malaha meel waraabe iyo wax lahayd yay ahayd midda kale waxaa laga yaaba waa nabi khaadirtiisa inay kusoo dhacdo yaa mumkina wuxuu ku bal raacid iyo raacid la-aan ka maqnidaaba aniga idhibaysa maqnidu iga maqan yahay yaaba idhiba horta qaal wuxuu ihi innii aniga layaxzununi waxa i walbahaar gelin an tadabuu bihi inaad la tagtaan waakhaafu weliba waxaan ka baqi an yakulahu diibu dhurwaagu inuu cuno waa yeyda wa antum idinkuna canhu xaggiisa qaafilood halmaasantihiin qaaluu waxay yidhaahdeen liidakalahu diibu dhurwey hadduu cuno wanaxnu anaguna cusbatun jamaaca aan nahay inaa anagu idan waqti halkaa waa khasaaray annagoo haddii wiilkaa yar dhur waa nagala hoos baxo dadba manihin bay waa khasaarsanahay maa naga dada qaaluu waxay dhaheen liinaka lahu diibu dhurwaa hadduu cuno wanaxnu anaguna cusbatun jamaaco fara badanaan nahay anagu idan waktigaa la khaasiruuna waa khasaare bay yidhahdeen dhiibay marka nabiyullaahi yacquub falamaa dahabuu bihi markay la tageen wa ajmacuu ay ku heshiiyeen an yajcaluu inay yeelaan fii khayaabati ljubbi ceelka salkiisa facaluu maa facaluu oo falamaada yani jawaabkeedii way go-an tahay baa layidhi waxaa qolo kale ciraabayaa wowda zaaida waajmacuuda wow ku jirtaa zaaida oo waa ajmacuuda jawaabtiibay dhaheen falamaa dahabuu bihi markay la tageen ajmacuu waxay ku heshiiyeen an yajcaluuhu inay yeelaan fii khayaabati ljubbi ceelka salkiisa qolo saasay ciraaban wowda zaaid ka dhigeen laakiin tafaasiirtu waxay u badan yihiin jawaabkii inuu go-an yahay falamaa dahabuu bihi markay la tageen waajmacuu ku kulmeen oo ku heshiiyeen an yajcaluuhu inay yeelaan fii khayaabati ljubbi ceelka salgiisa facaluu maa facaluu wiilkii way soo qaadeen waxaa laleeyahy markay aabbahood kala tageen waxoogay buu siiya raacay wuxuu war wiilkaa u dadaala gaajadiisa iyo wax walba u dadaala waayahay marba mid ha qaado waa wiil yar marba midbaa markuu nabigii ka libdhay oo ka noqday yay garaac iyo aflagaada isugu dareen ko iyo tobankii taas waa qiso waana wax jira wey wawxaynaa waan u waxyoonay ilayhi markii ceelka lagu riday latunabianahum waad uga warrami doontaa biamrihim amarkooda hadakan waxay kugu sameeyeen waad uga warrami doontaa wahum laa yashcuruuna ayna ogeyn markay dee masar ugu tageen ee markii dambe isu sheegay aanta yuusuf qaala ana yuusufu hada akii wuu uga warramay waxay sameeyeen marka wax dhibaatay idinma wawxaynaa waanu waxyoonay ileyhi yuusuf maxaa loo waxyooday latunabi'anahum waad uga warrami biamrihim amarkooda hada ekana wahum iyaguna laa yashcuruuna ayna ku ogeyn wajaa-uu way yimaadeen abaahum aabbahood cishaan goorfiida yabkuuna isagoo ooy yabkuuna iyagoo ooy iyagoo ooy qaaluu wuxu uhi yaa abaanaa aabbo innaa dahabnaa waanu tagnay nastabiqu annagoo orotamayna wataragnaa waan kaga tagnay yuusufa cinda mataacina alaabtayada agtay dharkii iyo alaabtii buu noo joogay faakalahu diibu dhurwaabaa sidaa ku cunay wamaa anta adiguna ma tihid bimuminin lanaa ku noo rumaynaya xataa xataa nugu kalsoonaatid walow kunaa saadiqiina xataa haddaan run sheegay waxaa la yidhaahdaa goor fiiday u yimaadeen waxaa la yidhahda dadka markaad markii wax la bari maalin bari waayo ruuxaad baryaysa indhahaaga markaa kugu yara hayaxyeexi markaad cudurdaar sheegana waxa wey maalintii wejigaaga haddii laadka cudaansada inaad been sheegi mar marka qaarkood waa lagu garan habeenimay u yimaadeen waxay dha dhacday balka war hadalkana isagay ka qaateen yani dhuwaabaa cunida isagay ka qaateen wajaa way u yimaadeen abaahum aabbahood cishaaan wakti fiida yakuuna iyagoo ooy qaaluu waxay dhan yaa abaanaa aabbo innaa waanu tagnay nastabiqu anagoo orotamayna oo wax ganganayna toog dhisanayna wataraknaa waan kaga tagnay yuusufa cinda mataacinaa alaabta agteedaan kaga tagnay faakalahu dibdudwaagi baa cunay aada sheegaysa wamaa anta adiguna ma tihid bimuminin ku noo rumayn lana anaga run nooga qaadan maysa walow kunaa saadiqiina xataa haddaan run sheegayno wajaa-uu way yimaadeen calaa qamiisihi qamiiskiisa dushiisa xaalu u yahay bidamin dhiig kadibinoo beena dhiig bay ku dhurwaama cunine sawalad lakum naftiinaa idiin qurxisay amran amar fa sabrun jamiilu fa sabrii sabrun jamiilu waa sabr wanaagsan wallaahu alle almustacaanu ka laga kaalmo dalbi weeye calaa ma tasifuuna waxaanaad sheegaysaa khamiiskiisiiba u waxay dhaheen bal soodu buu yidhi khamiiskii soodu horta waxay soo mariyeen neef adhi ah ama ugaadh dhiiggeed yay saa u waxay iloobeen khamiiskii inay jeexjeexaan yay iloobeen dhiiggii bay soo marin balsoodii khamiiskii markaasuu yii dhurwaagu xakiimsana dhurwaaga intuu yuusuf cunay aan khamiiskii jeexjeexin mar xikmad badanaaba yidhaah intaasaa ka hoostay oo intaasa iloobeen wajaa-uu way yimaadeen calaa qamiisihi qamiiskiisa dushiisa xaaluu yahay muladaqankii lagu dharoobay bidamin dhig kadibin oo beenho neef bay gowraceen oo mariyeen qaala wuxuu ku yidhi bal sawalad lakum wiilkii dhurwaa ma cunine sawalad lakum waxay idiin qurxisay anfusikum naftiinu amran amar fa sabrun jamiil fasabrii aniga sabirkaygu sabrun jamiil nabiyullaahi maxamed baa la weydiiyey sabirka jamiilkaaho waa sabirka sheegasha ayna dhex soconin wallaahu allana almustacaanu ka laga gargaar dalbi weeye laga kaalmo dhabli calaamata waxanaad sheegaysaa wajaa waxaa timid sayaaratun socotaa timid fa arsaluu way u direen waaridahum ninkoodii biyodoonka ahaa faadlaa wuxuu ku riday dalwhu wadaantiisi dalwa wadaantiisii qaala wuxuu ihi yaa allaayaankayga haadaa kan hulaamin wiil wey wa asaruuhu way qariyeen walaalihii meeshaa tafaasiirta dad si badan bay ka sheegaan sidaa ugu fiican baan ku fasirayna walaalihii baan ka dultaginoo dhex jooga ku warwareegeysanay wa asaruuhu way qariyeen wiilkii bidaacatan isagoo badeeca oo inuu wiilkanu walaalkood yahay intay qariyeen yayidhahe waa addoon annagu aan leenahay oo naga baxsaday bay yidhaheen qoladani sidaa kaga waa sida tafaasiirtu ay xoojinayaan waxaa bidaacada ka dhigay gadanaya inay walaalihii yihiin iibsanaya waa sida tafaasiirtu u badanya ibnu kaiir oo kale insha allahu tacaala markuu ninkanu leeyahay yaa bushraaya hadaa qulaamuna waa wiil la gadayo isagaa ceelka ka soo bixiyey markaasuu yidhi alla waa wiil la gadayo kuwii kalena waanu kaa gadibayna waa kaa iibinayna wajaaad waxaa timid sayaaratun socotaa timid fa arsaluu way u direen waaridahu biyodoonkoodii faadlaa dalwahu wadaantiisiibuu ku laalaadiyey ceelkii wuu soo qabsaday nabiyullaahi yuusufoo wadaantiibuu la soo baxay qaala wuxuu yidhi yaa bushraaya ayaankayge haadaa kan hulaam wey la gaday markuu soo bixiyey iyagii u yimaadeen intuuna yaa bushraaya dhihin iyo iyagii u yimaadeen hadda waxaan idhi tafsiirka sida ugu xoog badan baan marayn markii la soo saaray u arkay yo intay meeshan yimaadeen bay wiilkan waa adoon anagu aan leenahay markaas markaasuu yidhi adoon ayaankayga weeye waa adoon la gaday waa sarluhu walaalihii way qariyeen yuusuf inay wada dhasheen ma sheegin bidaacatan isagoo badeeca ah wallaahu allan caliimu wuxuu ogyahay bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan washarowhu waxay ku gadeen biamanin lacag baksin oo yar daraahimo shilimo macduudatin tirsan wa kaanuu waxay ahaayeen fiihi fii yuusuf min azaahidiina kuwa neceb eeg lama yidhaahdeen kuwan reeb masaarida ee safarkaa way necab yihiin ismaba ayna arag waxa necabee wiilka necabe waa walaalihiisa meesha ku riday marka sidaasaan tafsiirkaasaan dooranay inagu ibnu kasiir oo kale suu xoojinay washarawhu wiilashii ilmo yacquubaha waxay ku gadeen yuusuf damiirka sharawhu ee dambe ee mafcuulka waa yuusuf faacilkuna waa nimankii sharawhu waxay ku gadeen bisamanin lacag baksin oo yar daraahimo shilimo macduudatin tirsan wa waxayna ahaayeen fiihi yuusuf min azaahidiina kuwa nacabay ahaan oo qiimad la lahayn wa qaala wuxuu yidhi alladii kii ishtaraahu gatay waxaad ku garan inuuna markuu la soo baxay la tegin wuu ka gatay iyagiibuu ka gatay wa qaala wuxuu yidhi alladii kii ishtaraahu gatay oo min masar ree masar maswaahu degidiisu inala degan yahay asaa an yanfacana inuu waxayna taraa suuragala oo uu umuurta qaarkeed inoo qabto oo natakhidahu aan ka yeelo waladan ilmaba aan ka yeelana ninkaa gatayna waa casiiskii makaad wasiirkii maaliyadda ree masar wey ninka gadanaya wasiirkii maaliyadda oo ree masar wey wa qaala wuxuu yihi alladii ki ishtaraahu gatay oo min misra ree masar ahaa limraatihi gabadhii xaaskiisa ayd akrimiin sharfi iyo maamuus maswaahu deganaantiisu inala degan yahay casaa an yanfacanaa inuu waxayna taraa suuragala aw natakiduu amaan ka yeelana waladan ilmo caruur buuna lahayn wakadaalika sidaasaan makanaa u dejinay oo u dejin liyuusufa fil ardi dhulka dhexdiisa waxaan sidaa dhulka u dejinay nucallimuhu inaan baro min taawiilil axaadiis wararka tafsiirkooda wallaahu allana qaalibun kii u xoog badan weeye calaa amrihi amarkiisa walaakina agar naasi dadka badankood laa yaclamuuna ma garanaya nabiyulaahi yuusuf ii addoonka ahaa ee lasoo iibsaday ee miskiinka ah markuu masar tegey ninkii masar xukumaya wasiirka maaliyadda ahaa yuu gurigiisii tegey degaankiisiibaa kow noqday nabiyulaahi yuusuf degaankiisii koobaad inuu reerkaa la degay wey waa la dejiyey axaadiista fasirkeedana waa la maray wakadaalika sidaasaan makanaa u dejinay liyuusufa filardi dhulka oon u makaninay iyo weli walinucallimahu inaan baro min tawiili xadii walinucallimahu inaan baro min tawiili xadiis wallaahu allana qaalibun kii u xoog badan wey calaa amrihi ilaahay maamulkiisa wax ka daba shaqayn karaa ma jiro wiilkii ceelka lagu tuuray yaa heerkaa maraya noloshiisiibuu bilaabay walaakina akhara naasi dadka badankood laa yaclamuuna ma oga xaaladda in alla qaalibun calaa amrihi yahay dad badan baan ogeyn walamaa balaqa markuu gaadhay yuusuf ashuddahu xoogiisii aataynaahu waxaan siina xukma cilma meeshan waa waqti dambe qisada kadib wey marka yani nabadnimadiisu ay soo shaabixi doonto waa qisada kadib marka alla wuxuu leeyahay markii xaaladuhu soo dhammaadaan nabiyullaahi yuusuf nabi baan ka dhigan markii dambe intaasay ka dhigan tahay walamaa balaqa markuu gaadhay ilan markaa ma xoog badna waa wiil yaroo addoona horreera la jooga wey kadib markuu xoogaystay yaa loo waxyoon doonaa walamaa balaqa markuu gaadhay ashuddahu xoogiisii aataynaahu waan siinay xukman xukum saafi ah waa cilmi naafica garao iyo wa cilman cilmi xukman nabinimo iyo naafic cilmi wanaagsan wakadalika sidaasaanu najiye u abaal marina almuxsiniina kuwa samafalay sida nabiylahi yuusuf oo kale waraawadatu alatii huwa